alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin ah, su-aashu waxay ku saabsan tahay aayaddaynu soo maray wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain anastum minhm rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum maynamada agoonta aun baa la imtixaanayaa mise hablaha agoontaana waa la imtixaanayaa si xoolahooda loogu dhiibo ma wuxuu ku gaar yahay inamada keliya jawaabtu waxay tahay kuma gaar ahaa qof walba isaga yacni xaqiisa ama maalkiisa leh maalkiisana waa u madax bannaanaanayaa yacni isaga in loo dhiiboo la siiyo ayuu xaqu yeelanayaa haddii shuruuddu dhammaystiran tahay oo haddii markaa inanka ama inanta agoonta ah ay qaangaadhaan marka la imtixaanana rushdigii laga arko inay markaa xoolahooda dhowranayaan oo ilaashanayaan oo maslaxadooda garanayaan eh, haddii taa laga arko ay muuqato xoolahooda waa lagu wareejinayaa iyagu marka hadday ku raalli noqdaan cid inay wakiishaan u dhiibtaan iyagay u taallaa laakiin waxay xaqu yeelanayaan haddii markaa labada shardiba dhammaystirmaan ama saddexda shardi ay dhammaystirmaan in xoolaha loo dhiibo laba shardi waxaynu leenahay waxa iyaga markaa laga rabaa xataa idaa balaguu nikaaxa fa in minhum rushdan tan kale waa dariiqo lagu ogaanayo rushdigii ma jiraa mise ma jiro culammada qaarkood laakiin saddex sharday ka dhigeen ibtilaa gala imtixaanayo mid bay ka dhigeen inay qaan gaadhaan mid labaad bay ka dhigeen inay waxa weeye e, rushdigii lagu ogaado lagu arkana mid saddexaad bay ka dhigeen laakiin sida saxiixa waa laba shardi shardiga marka waxaweye saddexaad ay sheegeen ee ibtilaaga ahi waxa weeye waa mid la doonaayo in lagu ogaado rushdigii xaasil ma yahay oo ma jooga mise ma joogo mar hadday caynkaa tahay waxaa xukunku noqonayaa fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiib oo iyaga siiya saasay xaqu yeelanayaan waxay la taha waadix hal min ishkaal ya waa waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala aayadda sideedaad ee min suurati nisa waida xadara alqismata uli lqurba walyataama walmasaakiinu farzuquuhum minhu waquluu lahum qawla macruufa waidaa xadara alqisma waidaa xadara hadday yimaadaan alqismata qaybinta xoolaha la qaybinayo maqsuumkaa loo jeedaayo ay yimaadaan ululqurbaa kuwii qaraabada u saaxiibka ahaa ee xigtada ahaa walyataama iyo agoontii ay yimaadaan waxaa loo jeeda agoon kale waalmasaakiinu iyo masaakiine ay yimaadaan dad fuqaro oo baahani ay yimaadaan farsuquuhum minhu xoolaha wax ka mida siiya oo waxa weeye wax ka mida yacni markaa siiya wa quuluu lahum waxaa ku tidhaahdaan qawlan macruufa hadal wanaagsan ku dhaha hadal wanaagsan ku dhaha waidaa xadara alqismata ululqurba waidaa xadara haddii ay yimaadaan alqismata qaybinta la qaybinayo lilmiiraasi dhaxalka la qaybinayo culammada qaarkood waxay qismada oo qaybintii ahayd baa la sheegay waxaase loo jeedaa maqsuumka la qaybinayaa loo jeedaa calaa kulli xaal way isku xidhan yihiin haddii qaybintii marka ay yimaadaan waxa la qaybinaya qaybintu ku dhacaysaana waa maalkii maqsuumka aha ee la qaybinayo ulul qurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka ay yimaadaan ay dawul qaraabati kuwa qaraabada u saaxiibka ay yimaadaan miman laa yarisu oo ka mida ciddaan waxba dhaxlayn ila qaraabadii waxay u qaybsantaa qaar wax dhaxlaya iyo qaaran waxba dhaxlayn qaraabada wax dhaxlaya sida sharcigu ugu qaybiya waa loo siinayaa oo qaybtay sharci ahaan u heleen bay iyagu qaadanayaan laakiin waxaa loo jeedaa qaaraan markaa e, dhaxalkii waxba ku lahayn baa loo jeedaa walyataama agoon kale ay yimaadaan agoontani ma aha agoontii maydka dhexlaysay maaha waa agoon kalaa soo xaadirtay walmasaakiinu fuqaro iyo dad baahan baa soo xaadiray miskiin iyo faqiir farqaa u dhexeeya waxaana yihiin way kala daran yihiin oo faqiir waxaa la yidhahdaa kaan waxbaba haysan baa la yidhaahdaa miskiinna waxaa la ka wax haysta laakiin wuxuu haystaa aynay ku fillayn baa la yidhaahdaa marka labadu waa kala daran yihiinoo miskiin iyo faqiir waxaa sii daran faqiir baa sii daran waxay sidaa u kala duwanaanayaan marka labada laysku laro innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin markaasaa laba macne lagu kala fasiraya ida ijtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa markay markaa kulmaan bimacnaa isku meel lagu sheego laysku lado masaakiin iyo fuqaro way kala tegayaan macna ahaanoo way kala duwanaanayaan wa ida iftaraqaa markay kala tagaanoo mid ahaan la sheego oo aan ka kale lala sheegin sida mawdican oo kale weeyaane ijtamaca way kulmayaan xagga macnaha oo labadii noocba waa soo gelayaan faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiintuna waa ku jiraan waayo masaakiin iyo fuqaro layskuma ladhinoo layskuma cadfin marka masaakiin iyo fuqaro laysku ladhoo laysku cadfo laba macnay kala noqonayaan waa kala duwanaanayaan amaa marka midkood la sheego kii kalena waa soo gudagelayaan marka walmasaakiin waxaa laga tilmaamaya waa kuwa baahanuun ha ahaadaan markaa qaaraan waxbaba haysan ama ha ahaadaan qaar wax haysta laakiin waxay haystaan ayna ku fillayn waalmasaakiinu iyo masaakiintii kuwii baahnaa ay yimaadaan farsuquuhum minhu wax ka siiyo xoolaha shay-an wax ka mida ka siiya qabla alqismati qaybinta ka hor wa quuluu waxaad tidhahdaan ayuha alawliyaa kuwiinnan mas-uulka u ahow ee markaa xoolaha agoonta markaysagaa ka mas-uulka ah ama dadkan marka wax loo dhexlayo ka mas-uulka ahow lahum yaga waxaa ku tidhaahdaan ida kaanat ilwarasatu sikaaran haddii dadka wax dhexlaya ay yihiin qaar carruur oo yaryar caydi ah qawlan macruufan hadal wanaagsan ku dhaha dadkaas soo xaadiray ee baahan ee qaraabo leh ee masaakiin leh ee agoon leh hadal wanaagsan ku dhaha macruufan jamiilan hadal wanaagsan ku dhaha hadalka wanaagsan waa maxay bian tactadiruu ilayhi minaa cudur daarataan annakum laa tamlikuunahu maxaa ugu cudur daaranaysaan xoolahan inaydaan mulkiyin wa annahu lisigaar iyo maalkani dad yaryar oo carruura inuu u sugnaaday iyagii waxba bixin karaan maadaama yaryar yihiin oo sigaar yihiin cid kaloo xoolahooda ku tabarruci kartoo tabarruc ahaan u bixin kartaana ma jirto oo xoolaha agoonta inay cid iskaga tasarruftoo la yidhahdo sadaqay u noqonaysaa iska bixiya sax ma aha waxaaga ku tabarruc laakiin xoolaha agoonta ha ku tabarrucin bi an tactadiruu baa-u taswiir baa ba'daa la yidhaahdaa oo suurada waxa la odhanaya hadalka wanaagsana ayay markaa sheegaysaa bi an tactadiruu inaa ugu cudur daarataan bimacnaa suurada arrinkaasi waxa weeyaan an tactadiruu ilayhim inaa u cudur daarataan annakum laa tamlikuuna inaydaan xoolahan idinku mulkiinoo lahayn wa annahu maalkani lisigaari dad carruuroo yaryar inuu u sugan yahy wa haada kanna qiila waxaa la yidhi xukunkan qiila waxaa la yidhi inahu mansuukhun mansuukh weeye waa la nasakhay waa la yidhi waa qawl wa qiila waxaa la yidhi laa lama nasakhine muxkam weeyi walaakin tahawana annaasu fii tarki ha yeeshee dadka ayaa fudaydsaday tegista laga tegaayo ay u sahlanaatay oo nooc tasaahula ayay uga tageen wa calayhi marka qowlkaa lagu socdo inaanu mansuukh ahayne muxkam yahay fa huwa nadbun xukunkani waa sunna ay manduubun mid la sunneeyey weeye wa can ibni cabbaasin ibni cabbaasna waxaa laga soo naqliyey oo laga sheegay waajibun waa xukum waajiba aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa xoolihii maydku ka dhintay ee tarikada ahaa marka la dhaxlaayo la qaybinayo dadka kale aan waxba kulahayn ee soo xaadiraya ee agoon leh ee masaakiin leh ee qaraabo aan wax dhaxlayn leh in wax looga taago wax laga siiyo marka wax laga siinayana waxa markaa lagu xambaarayaa waa xaaladda dadka xoolaha markaa xaqa u leh inay dhaxladaan ay wada yihiin dad markaa tabaruci kara oo yacni markaa cuqala ah oo baaliqiin ah oo tasarufkoodu markaysagaa u bannaayey dagaa markaa lagu yidhi xoolaha marka wax ka siiya leeyihi marka laba suuray noqonaysaa inay waxa weeye dadka xoolahan xaqa u leh inay qaybsadaan inay yihiin dad markaa yacni waaweyn oo markaa cuqalo ah oo rashiidiina ah ay yihiin oo baaligiin ah oo tasarufi karaya oo tabarruci karaya iyo inay sikaar yihiin ama dad waalwaalan yihiin yacni markaa kuwa caruurta waxaa la mida kuwa markaysaga waalwaalan ama markaa kuwa asaasaqay yacni kuwaasoo kale ayaa la mida yacni dad gaboobay oo markaysa markaa yacni asaasaqay oo markaa amaba caruuroobay yani markaa siday ka cabbiraan hadduu xaaladda markaa qofku yahay yani markaa ma tabaruci karo xoolihiisana laguma tabarrucaayo cid markaa layskama siinayo cid layskama siinayo marka xaalka caynkaasa waa laga cudur daaranayaayoo hadal wanaagsan baa lagu odhanaya annagu haddaanu lahaan lahayn waa idin siin lahayn laakiin xoolahan ma lihin iyaguna marka waxa weya hadda waxma bixin karaan oo xaaladdan ay joogaan markaysagaa dad tabarruci karo wax bixin kara ma aha annagana nooma bannaano waa ku dembaabaynaa xoolahan haddaannu bixinno marka acaanakum allah ilaha idin kaalmeeyo saasaa markaysa markaa hadal wanaagsan looga odhanayo xukunkani ma mansuukhba mise waa muxkam laba qowl baa ku sugan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xukunkani waxa weeyaan waa mansuukho waa la nasakhay saas aawadee baaqi maaha bacdu ahlicilmina waxay dhahan xukunkani muxkam weeye laakiin wuxuu ku saabsan yahay waa ciddii tabarruci karta keliya ayuu ku saabsan yahay ee ciddii aan tabarruci karin ee aan waxba bixin karin sida dadka markaa waxa sikaartee yaryar iyo dadka markaa waxay waalan iyo waxa la midka ah xaalka caynkaasaa yacni xukunkani kuma saabsanaa xukunkani yacni markaa kuma saabsanaa haddii la yidhahdo haddaba waa muxkam waxaanu ku saabsan yahay dadka waaweyn baa lala hadlayaa ee tabarruci kara oo laleeyahay intaydan xoolaha qaybsanin wax ka mida u saaroo siiya ma wax xukunkaasi ma wuxuu noqonayaa mid manduuba miyuu noqonaya mise wuxuu noqonayaa mid waajiba ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa waajib laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduuba muxkam yahay waa sunne ee mid waajiba ma aha jumhuuru ahlicilmi sunnanimaday mareen ee mid markaa waajiba ma aha ayay markaa yidhaahdeen waxaana markaa arjaxa manduubnimada ayaa arjaxa inuu xukunkani manduub yahay ayaa markaa arjaxa waxaanuu manduub u yahay cidda markaysagaa tabarruci kartaa hadday dad waaweyn oo yacni miidhan ay yihiin oo yacni caqligoodii iyo markaa waxa weeye markaa eh, qaba ay markaa yihiin dad waa tabarruci kara ay yihiin xaaladda caynkaasu ku saabsan yihin hadday qaybsan yihiin ka warran oo qaarna qaar yaryar u qaybsamaan qaarna qaar waaweyn u qaybsamaan waxaa la odhanayaa kuwa waaweyne nasiibkooda waxa ka siiyaan laakiin markaysagaa dadka yaryar ee markaa yacni caruurta ama caydiga ah amaba waalan waxooda waa inay ku tasarufiin laakiin qismigooda yacni waa inay wax ka siiyaan waxay u noqonaysaa sunno iyo markaa sadaqad bay u noqonaysaa ee saas yadaabaa la odhanayaa laakiin kuwa kale waxba marka waxa weeye lagama qaadaayo taana saas yada wey allah waxa uu yidhi wlyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyataquu allaha walyaquluu qawlan sadiida walyakhsha aladiina kuwii ha ka baqaan yacnii allah ha ka baqaan oo agoonta ha kaga baqaan low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim iyaga dabadood duriyatan tafiir hadday ka tegi lahaayeen ama low tarakuu hadday ku sigan lahaayeen inay ka tagaan ama ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan min khalfihim yacnii geeridooda dabadeed durriyatan eh, ah, eh, inay ka tagaan hadday ku sigan lahaayeen ama ku dhowaan lahaayeen ubad inay ka tagaan ubadkaasoo dicaafan taag daran khaafuu calayhim yacni u baqi lahaa falyattaquu allaha ka baqaan oo agoontaa shaanigooda allaha kaga baqaan walyaquuluu ha yidhaahdaan qowlan odhaah sadiidan wanaagsan ha yidhaahdaan sadiidka waxaa la yidhaha hadalka wanaagsan baa la yidhahdaa hadalka wanaagsan maxaa sadiid loo yidhi waxaa sadiid loo yidhi yasuddu masaddah meeshiisa ayuu awdayaa buuxinayaa kaalintiisa waa hadal awdaaya yasuddu masaddah saasaa sadiid loo yidhi walyakhsha ay liyakhafa ka baqaan cala alyataama yacni allah ha ka baqaan oo cala alyataama agoonta yacni markaa sha'nigooda allah ha kaga baqaan alladiina kuwii waa faacilkii walyakhsha laamkuna waa laamu lamri weeye low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen ama low tarakuu hadday ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan ay qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan min khalfihim iyagaa dabadood ay min bacdi mowtihim geridooda dabadeed inay ka tagaan hadday ku dhowaan lahaayeen duriyatan tafiir yacnii ubad ubadkaasoo dicaafan taag daran awlaadan sigaaran ubad yaryar khaafuu calayhim u baqi lahaa addayaaca waxay uga baqi lahaayeen inay ubadkaasi dayacmaan oo markaysaga lumaan yacni marka ayay ka baqi lahaayeen yacnii ubadkaasi inay dayacmaan bimacnaa cid dar yeesha iyo cid ilaalisa iyo cid dhowrta iyo cid xanaanaysa intaba markaysaga inay waayaan yani saa uga baqi lahaa dayaca taasaa laga tilmaamaya ya falyattaquu allaha allaha kaga baqaan fii amri ilyataama yacni arrinka ama shaniga agoonta allaha kaga baqaan waliya'tuu ilayhim maa yuxibbuun ha u sameeyaan waxay markaa jecel yihiin an yufcala bidurriyatihim in lagu sameeyo tafiirtooda walya'tuu walyafcaluu bay ka ataa markay mutacadiga tahay bimacnaa facalay la macno tahay yatuuna alfaaxishata yafcaluuna alfaaxishata ay la macno tahay walyatuu ilayhim ha u sameeyaan iyaga maa yuxibuuna waxay jecel yihiin an yufcala bidurriyatihim in lagu sameeyo tafirtoodiiyo ubadkooda min bacdihim yaga dabadood yacnii ruux waliba ubadkiisa hadduu ka dhinto in loo daryeelo wuu jecel yahay oo loo ilaaliyo aan lagu xadgudbin saasoo kale ubadka kale markaa dadka kale ay ka tageenna dee haddar yeelo ha ilaaliyo siduu la jeclaan lahaa ubadkiisa walyaati ila nnaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh dadka hawla yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay dadku isaga kula dhaqmaan walyaquuluu ha yidhaahdaan liman xadarathu lwafaatu kay geeridu ku soo xaadirto ha ku yidhaahdaan qowlan odha ha ku yidhaahdaan sadiidan wanaagsan sawaaban saxan ha ku yidhaahdaan hadalka wanaagsan maxay ku odhanayaan talow bian yamuruuhu inay amraan waa badi aynu sheegaynay baa taswiir yani waxay ka dhigan tahay suuratu dalika an yamuruuhu suurada taasi waa inay amraan an yatasadaqa inuu sadaqadaysto biduuni uluih yacni xoolaha saddex dalool marka laga dhigo dalool ahaan wax ka waabsan inuu markaa sadaqadaysto yani xoolihiisa marka loo qaybiyo saddex meelood ya saddex dalool marka loo qaybiyo dalool wax ka yar oo ka yaro waabsan inuu sadaqadaysto ku dardaarmo waa inay markaa amraan wayadaca albaaqiya baaqigana uga tago intaa suluska ka waabsan liwarasatihi dadka isaga dhexlaaya dhexal joojinaya walaa yatrukahum aanu ka tegin caalatan xaalay fuqaro yihiin oo waxba aynay haysan xoolihii inuu ka wada bixiyo uma bannaana ruuxu markuu dardaarmayo yacnii ilaa sulus buu ku dardaarmi karaa saddex meelood marka xoolaha loo qaybiyo saddex dalool ilaa dalool waa ku dardaarmi karaa dalool wax ka yarna waa ku dardaarmi karaa laakiin dalool wax ka badan saddex daloolow dalool wax ka badan kuma dardaarmi karo yacni waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad ku yidhi markuu sacad yidhi waxa weye inan keliya i dhexlaysa ka warran haddaan xoolahayga wada sadaqadaysto daad nebigu waa u diiday calayhi salaatu wasalaam yacni waxaanu ku yidhi inaad tafirtaada ka tagto iyagoo akhniya ah ayaa ka khayr badan iyagoo fuqara ah oo dadka gacmaha hoos dhiganayo baryaya inaad ka tagto ka warran buu yidhi haddaan kala badhow badh xoolahayga sadaqadaysto wuxuu idhi markaa taasna waa u diiday wuxuu ihi markaa asulus haddaan sadaqadaysto ka waran asulus waa sulusu kasiir yacni suluska waa u ogolaaday laakiin wuxuu tilmaamay way fara badan tahay suluska laftiis saddex dalool oo dalool ahaan saddex meelood marka loo qaybiyo yani ulu dalool saddexda dalool ka mida kaan laftiisu waa fara badan yihi saas waata odhanaayo cabdullahi ibnu cabaas low ana annaasa qaduu min aulusi ila arubuc lianna nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal wasulusu kasiir waxaan jeclaan lahaa dadku markaysaga inay suluska hoos uga soo degaan markay dardaarmayaan oo afar meeloodoo meel ahaan ay sadaqadaystaan sababtu waxay tahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi wasulusu kasiir saddex dalooloo dalool way fara badan tahay buu yidhi marka maadaamauu yidhi saddex dalool oo dalool way fara badan tahay ya in hoos looga dego oo waxa weeye rubuc loo daadego afar meelood oo meel ahaan ayaan markaa jeclaan lahaa buu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas saas uui sadaqaddana wuxuu uga cabiray dee dardaaranka uu ku dardaarmayo ruuxu markuu dhimanaayo waa nooc sadaqada ya waa sadaqad bay dee u noqonayso dardaarankana waxaa la yidhaahdaa waa hibo kasta oo geeri ku xidhan yacni kullu hibatin mucallaqatin bilmowt fa hiya wasiya ahlucilmigu waxay yidhahdaan qaacida ahaan deeq kasta oo geeri ku xidhan markaan dhinto hebel baa waxaa leh lafdiga wasiyaba yaan la odhan hibo kasta oo geeri ku xidhan oo geeri lagu xidhay dardaaran bay noqonaysa marka waa nooc sadaqada weeye waa sadaqada uu sadaqadaysanaayo aayaddu waxay ku saabsan tahay dadkii agoonta ahaa in waxa weeye la ilaaliyo oo aan lagu tacadin waxaanuu ilaahay sheegayaa in allah lagaga baqo sha'niga ama arrinka ku saabsan agoonta dadkii markaa maadaama ubad yarar hadday ka tegi lahaayeen ay u baqi lahaayeen iyaguna markaa ubadka kale markaa agoontaana saas si la-eg waa inay markaa iska ilaaliyaan marka aayadda yaa lagula khitaabaya ma waxaa lagula khitaabayaa kuwa dardaarmaya mise waxaa lagula khitaabayaa kuwa marka xaadiriintee la jooga qofka sakaraadaya la jooga ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen kuwa dadka soo xaadiray ee ruuxan sakaraadaya la jooga in lala hadlaayo walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan yacnii kuwa markaa xaadiriintee soo xaadiray baa lala hadlayaa oo la leeyahay ha kuu boorrinina inuu markaa xoolihiisa markaysagaa sadaqadaysto dhammaantood ama uu ku dardaarmo wax tacaddiya iyo wax la mid a ee waa inaa marka waxa weeye ubadka agoonta ah ilaahay kaga baqdaan dee aydaan markaa yacni u laqimin wax markaa suluskii ka badan in markaa uu ku dardaarmo hadduu ku dardaarmana aydaan fulin hadduu ku dardaarmana aydaan fulin dardaarankana waxaa loo dardaarmaa cidda aan waxba dhaxlayn baa loo dardaarmaa ciddaan waxba dhaxlayn ayaa loo dardaarmaa marka aayadda laba tafsiir baa ku sugan tafsiir wuxuu leeyahay aayaddan waxay ku saabsan tahay cidda markaa e, qofkan xanuunsanaya u timi markaasaa dabeedna wuxuu maqlayaa dardaaran uu ku dardaarmayo oo warasadii waxyeelayo dhibaataynaya markaasaanu ka qabanayn marka waxaa la amrayaa inuu allah kaga boqo arrinkaana ka celiyo sida sawaabkaana markaysaga u waafajiyo haddii markaysaga tacadi ku jirana e, dardaaranka tacadigu ku jiro aynay fulin siduu ubadkiisaba markaa u jeclaysan lahaa inaan tacadi loogu samayn waa in ubadkaa kalena aan tacaddi loogu samayn marka xaadiriintii bay ku saabsantahy waa qowl kaas waa mid tafsiir labaad waxay ku saabsan yahay waxaa markaa lagu markaa la amrayaa dadkii warasada ahaa inay u naxariistaan dadka markaa waxa weeye soo xaadiray qismada iyo qaybta markaa soo xaadiray taasna culamada qaarkood baa ku xambaaray oo aayaddii hore oo kale macnaheedii yani marka ayay culamada qaarkood ku xambaareen calaa kulli xaal sida uu ku fasiray markaa mufasirku waxaad mooddaa laba qaybood aayadda inuu qaybiyey oo qaybta horena uu ku fasiray qolo qaybta dambena uu qolo ku fasiray oo qaybta hore uu ku fasiray yacni ciddii yani markaa dardaarmaysay ee markaa iyagu markaa xanuunsanaysay inta dambana uu ku fasiray ciddii soo xaadirtay uu ku fasiray walyaquuluu qawlan sadiida liman xadarathu lwafaatu waa kan odhanaya nusakha qaarkoodna lilmayiti ayay markaysa markaa ku sugaan oo markaa cabbirayaan calaa kulli xaal waxaa kaloo ay aqbali kartaa in agoonta yacni markaa la leeyahay ku dhaha walyaquuluu ha ku yidhaahdaan ay lilyataama yacni agoonta ha ku yidhaahdaan qawlan sadiida qowl wanaagsan oo ha yidhaahdaan yani ha baqina hana murugoonina yacni annaga aabbayaashan idinka dhigan oo meeshai aabbayaashan idinku jiraa yani marka idin tabantaabinayna saasoo kale markaysaga ku yidhaahdaan saasoo kale ha ku yidhaahdaan marka aayadda calaa kulli xaal labada macnoba culammadu waa tilmaameen oo waa markaa sheegeen marka low tarakuu lowdani maxay tahay lowda waxaa loo yaqaanay xaraf shardiga ah ha ahaatee laakiin maadi baa loo isticmaalayay bikhilaafi in in waxaa loo isticmaalaa mustaqbal oo maadigay ka dhigtaa intu inta shardiyada ahi wax soo socda oo dambeeyay ka dhigtaa oo iman doona lowdu waa ka duwan tahayoo shay hore u dhacay tilmaamaysaa shardi u tahay ya yacni waxa weeye markaa sidaas ayay markaa haalib u ah sida haalibka u ahy waa saas haddaba mawdican maxaa lagu fasirayaa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen zamankii tegey miya mise waxaa loo fasirayaa macnaa in baa loo fasirayaayo waxaa laga dhigayaa markaysaga yani in inay la macno tahay culamada qaarkood waxay ku wadeen cala alqaacida oo waxay yidhahdeen low tarakuu waxaa loo jeedaa zamankii tegey hadday ka tegi lahaayeen yacni markaa ubad markaa yaryar hadday ka tegi lahaayeen khaafuu calayhim u lahaa oo baabkeedii bay ku wadeen baabkeedii ayay ku wadeen laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen macnaa intii shartiyada ahayd baa loo fasirayaa waxaana sidaa u sababaynaysa ay yidhaahdaan walyakhsha ayaa ka horrayso amar ah amarkuna wuxuu faa'iidaynayaa mustaqbal marka maadaama mustaqbal faa'iidaynaayo qarino waxay u tahay wax tegay inaan hadda laga warramayn oo laga tilmaamayn ay tahay wax soo socda qarinadaas amarka ahee yacni walyakhsha aawadeed bay culammada qaarkood ugu awileen low tarakuu ay low shaarafuu an yatrukuu ama low qaarabuu an yatrukuu yacni saasay markaysaa mucribiinta qaarkood ay mareen mucribiintaasaanu markaysaa raacay yacni markaa jalaaldiin asuyuuti saas aawadeed muqaarabuu yacni markaa qadaray marka waxaa loo fasiray lowdii inay tahay xarfu shartin oo hadda la macno ah asalkeedii aan ku sugnayn haalibka u ahaa ee hadda markaysaga macnaa intii shardiyada ahayd la macnaa oo mustaqbal laga tilmaamayo biqariinati walyakhsha inay markaysaga meesha taallo marka khaafu waxay noqonaysaa yacni jawaabu shartigii bay noqonaysaa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen ama low tarakuu hadday ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan min khalfihim yaga dabadood geeridooda dabadeed duriyatan tafiiro dicaafan taag daran awlaad yaryar ubad yaryar khaafuu calayhim u baqi lahaa marka khaafu ay lakhaafuu jawaabu low markay musbat tahay sida badan laam baa la geshaa haaliban waana yar tahay inta laamka laga madhnaysiya waa yar tahay ya yacni aankana waa ugu soo aroortay iyadoo jawaabu low oo musbat ah laam la gelinaayo iyadoo laga reebaayo dhowr goor bay soo aroortay iyadoo laamka laga reebay oo mawdicani ka mid yahay laakiin haaliban waxay u soo aroortay iyadoo la socdo markay musbat ka hadlaynaa ama markaa naafiyatun bimaa tahay qur'aanka marnaba kuma soo aroorin iyadoo maa la geliyey ya low shaaa allaahu maa ashrakuu walow shaaa allaahu maa ashrakuu lamaa ashrakuu lama odhan fii jamiici alqur'aanna lamaa kuma sugna oo jawaabu low dhacday ee maa keliya oo mujarad laamka ka ah unbaa qur'aanka jamiiciisa ku soo arooray dhammaan ugu soo arooray ha yeeshe waa fasiix bay culammadu yidhahdeen walow nucda alkhiyaara lama ftaraqna walaakin laa khiyaara maca alayaali waa kii shaacirka yidhi lama ftaraqna marka hadda waa tii musbadkahaydoo laamka laga madnaysiiyey allah waxa uu yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunaayey amwaala alyataama agoonta xoolahooda cunaayey dulman ay daalimiina xaalay xadgudbayaan cunayey ama dulman ay lidulmin dulmi daraaddii u cunaayey innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara waxay ku cunayaanun caloolahooda ay ku cabbaynayaan fii mil'i butuunihim buuxinta caloolahooda ay buuxinayaan naara naar bay ku cunayaan oo ku gurayaan culamada qaar waxay qadareen mil'i min baabi xadfi lmudaaf fii mil'i butuunihim buuxinta caloolahooda ay buuxinayaan waxay ku cunayaanu naara naar marka waxa la cunaayo ma'aalkiisu maadaamuu caloosha tegaayo ilaa waxa wax lagu cunayaa waa afkee laakiin maadaama uu caloosha tegaya calooshii la sheegay kaanahu laleeya waa ku cabbaynayaan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen yacni waxay noqonaysaa in naaran laga xaaleeyo innamaa ya'kuluuna waxay cunayaanoo qudha fii butuunihim xaal naarta soo socotaa kaa'inatan fii butuunihim caloolahooda mid ku sugan xaalay tahay oo nakiro sifadeed haddii laga hormariyo waa laga xaalayaa waa qaacido naaran naar bay cunayaan wasayaslowna waxay geli doonaan oo ku guban doonaan saciira naartii ololka badnayd bay ku guban doonaan yani ama ay geli doonaan ina aladiina kuwii yaakuluuna cunayay amwaal alyataama xoolaha agoonta cunaayey dulman xaalay yihiin daalimiina qaar xadgudbay yihiin bikayri xaqin xaqdarro xaalay ku dheehan yihiin cunaayey innamaa ya'kuluuna waxay cunayaanoo qura fii butuunihim fii mil'i butuunihim mil'iha buuxinta caloolahooda waxay ku cunayaan naara naar de waxay cunayaan waa xoolo agoomeed marka naartii xaqiiqatan cuni maayaane sababteedii bay cunayaan yacni marka waa tansiil la dejinaayo musababkii meeshii sababta la dejinaayo oo maadaama xoolaha agoontee la cunayaa ma'aalkeedu ay noqon doonto ay sababi doonto naarta inuu sidaasoo kale u cuno u daaqo waxaa laga soo qaaday kaannahu naartii inuu cunaayo ila sababteedii buu cunayaa liannahu ya'uulu ilayha sababtu waxay tahay wuxuu markaa noqon doonaa oo ku dambayn doonaa inuu naartaa cuno akligana waxaa looga jeedaa isticmaal oo dhan waa dhici kartaa dadka qaarkood inay yidhahdaan xoolaha agoonta aniguma cunin laakiin wax kastoo takrifal ah oo xoolaha agoonta xaqdarro loogu takrifalo hadday cunis tahay hadday in laga aradbeelo tahay hadday tahay in guryo laga dhisto hadday tahay gawaadhi in laga iibsado hadday tahay waxa weeye in yani markaa cid yani markaa lagu takrifalo cid kale la siiyo loogu tabarruco si kastoo loogu xaq xaqdarra ah waa fii macna alakli akligay la midta waxaa ku sugan nafyulfaariq baa ku sugan yacni wax faariqoo udhaxeeyaan jirin sidii loogu tagrifalo xoolaha agoontaba oo agoonkii uma kala duwana xoolihiisii in la cuno iyo in gurya laga dhisto iyo in lagu aradbeelo iyo in cid la siiyo dhammaan waxay ka simayeen xoolihiisii in laga baabi'iyey saasay ka dhigantah haddaba akli maxaa looga cabbiray akligu waa isticmaalka ugu badanee maqsuudka asliga ah maadaamu isagu ugu badan yaha lasoo gaar yeelayo in lagu gaar yeelaayo xukunka ma ah culammada qaarkood haddaba waxay yidhaahdaan waa min baabi itlaaqi iljusi wa iraadati ilkulli jus ka midaa la sheegay takrifalkii xoolaha agoonka lagu takrifalaayo xaqdarro loogu takrifalaayo kulligii baana loo jeedaa yacni jus ka midaa la sheegay kulli ahaan baana laga tilmaamaya min baabi itlaaqi iljusi wa iraadati ilkulli atasaruf ya bihayri xaqin oo xoolaha eh, agoonta lagu sameeyaa waa fii macna alakli saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhahdeen waa manduuq weeye culammada qaarkoodna ay yidhahdeen waa mafhuum culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen waa qiyaas jeli aqwaal afaraa ku jira sida cilmiga usuulka muqararka ku ah afarta qowl maxay ka imanayaan waa in la waa xaqiiqa curfiya xaqiiqa curfiya weeyo curfi ahaan waxaa la yaqaanaa akliga marka la itlaaqo macnaha looga jeeda inay tahay tasarufka o dhan oo waa xaqiiqa curfiya waa nooc qowl labaad wuxuu leeyahay maya waa majaaz majaaskaasna waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkulli oo majaaz weeye waana manduuq waa qowl labaad qowl saddexaad wuxuu leeyahay waa mafhuum mafhuumkaasina waa mafhuum muwaafaqa qowl afraad wuxuu leeyahay maya waa qiyaas jeli oo waa nafyu lfaariqo wax markaa faariqo udhexeeyaan jirin haddii la cunayo haddii sida kale loo isticmaalo aqwaasha culammadu tilmaamayaan tacaabiirta siday wejigay ka daliishadeen siday u cabireen baa kala duwane xaqiiq ahaanta waa la isku waafaqsan yahi inay isku mid yihiin laakiin xaysiyada laga eegaya waa maxay ma manduuqnima ma xaqiiqa ma majaazba ma yani mafhuum muwaafaqa ma qiyaas jeliya oo nafyulfaariq markaa ku dhisan oo wax faariqaan udhaxa laa farqa bayna da wa daat ya yani waxay noqonaysaa bimacna ma'aalku wuxuu noqonayaa isku mid wa sayaslawna saciira waxay geli doonaan yacni salyigii baa laga keenay ya saliya yasla silan waa gubashadii dee salayso innagoo ma dhano ya hilibka salayga maxaa loogu salay loogu magacaabay somaha naarta in dabka lagu gubaayo oo lagu salayo yani naartaasaa lagu salaye ku gubanayaan yacni yadkhuluuna marka leeya haddaba waa tafsiir bilaazim macnihii ka laazimaya lagu fasiray ee lafdiga kelmadda macnaheedii maaha wa sayaslawna saciira waxay geli doonaan ama waxay ku solmi doonaan oo ku guban doonaan saciira naar olol badan yadkhuluuna waa geli doonaan bilbinaa'i lilfaacili walmafcuul laba qira'a uu ku ishaaraya wa sayaslawna bilbinaa'i lilfaacil loo bineeyey waxaa lagu soli doonaa lagu gubi doonaa naara naar yadkhuluuna iyo yudkhaluuna ayay kala noqonayaan marka labada tafsir ee uu ku fasirayaan marka faacil loo bineeyo iyo markaa yani ligayri alfaacil loo bineeyo saciira naar olol badan naaran shadiidatan yaxtariquuna fiiha naar daran oo yaxtariquuna fiiha ay ku gubanayaan xoolaha agoonta cunitaanka la cunayaa waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahay waciidda daranna waa ku soo arooreen nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau idhi ijtanibu sabca almuubiqaat ka fogaada toddobada dembiye xalaaga ka fogaada qiila yaa rasuula allaahi maa hun waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow toddobada dembiye waxalaagaa maxay yihiin qaala ashirku biاllahi wasixru waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi waaklu riba waaklu maal lyatiimi watawali yowma azaxfi waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat waxaa ka mida waaklu maali lyatiim xoolaha agoonta in la cunaa dembiyada muubiqaadkay ka mid tahay xadiiska saxiixaynku saasuu tilmaamaya aayaddan lafteedana ilaahay waa inoo sheegayaa kuwa marka waxaa weeye xaqdarro ugu tagrifalaya ee ugu tasarrufaya xoolaha agoonta inay marka waxa weeye naar gelayaan ma'aalkuna uu ku dambayn doono naarta inay sida ay xoolaha u cunayaan ay naarta u cuni doonaan naartaana lagu gubi doono lagu sali doono marka waxa weeye inay dembiyada kabaa'irta ka mid tahay waa la ysku waafaqsan yahay waa dembi aad iyo aad u weyn weeye marka yacni iyadoo xoolaha dadkaba xaqdarro in lagu cunaa ay ka mid tahay kabaa'irta ayaa xoolaha agoontuna ka sii xag jirtaa waayo waa cid daciif oo taag daran oo iyagii aan istaafici karinoo xoolahoodii ilaashan karin markaa dee waxa weeye xaaladda caynkaasoo kale a ah dembigaasi wuxuu noqonayaa mid markaa sii daran oo mudaacafa ayuu noqonayaa khaafuu hadda waxaynu ku soo marray aayadda iyadoo maadi ah khaafuu calayhim darsi kalena waxaynu ku soo marray iyadoo sheikhu cabbiraayo fakhaafuu aydan an laa tacdiluu bayna annisaa waxaanu idhi waa amar oo siiqadani waxay noqotaa khaafuu amar iyo maadi bay labada mid walba noqotaa marka ashyaada qaarkood baa yacni siyaaqa lagu kala gartaa oo aqbali kara maadi iyo markaa amar mid walba waxaa ka mid a calaa sabiil mithaal qulna qulna waxay noqon kartaa maadi way yidhaahdeen waxay kaloo noqon kartaa qulna dhaha wa qulna qawlan macruufa hadal wanaagsan dhahaa qulna xaasha lilaah maadi baa loo jeedaa yacani dumarkii waxay yidhahdeen qulna waa maadi xaasha lilaah wa qulna qawlan macruufanna waa amar marka labada siiqa waa isku mid laakiin siyaaqaa lagu kala gartaa muraadka looga jeedaa ma amar baa ma maadi baa yacani siyaaqa kala caddaynaya ashyaa badanoo noocaasaa jira hataa luqsiyaa laga dhigay maa ficlu amrin wa khitaabin saalixun ligaybatin wa munqadi zamaani maa ficlu amrin wa khitaabin saalixun muxuu yahay ficil amar iyo khitaab oo u suubama ligaybatin yacni waxaweye maqnaansho iyo wa munqadi zamaani wakhti tegey haddamaartaa waa khitaab iyo amar mar marna waxa weeye waa qaybe iyo wakhti tegey bimacnaa waa maadi qolnaa ka mid ka mid yacni kuwaasoo kale ayaa soo geliyey waxaan filayaa beytka luqsigaa waxaa iskale ibnulubbi ibnulubbina wuxuu ka mid ahaa mashaayikhdii shaatibi buu ka mid ahaa allah waxau yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi alunhayayn yuusiikum allahu ilaahay waa idiin dardaarmaya waa idin amrayaa fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum ubadkiinna xaalkood iyo arrinkooda ayuu idinku dardaarmayaa lidakari milu xadi lunhayayn lidakari kii labaa waxaa u sugnaaday ay minhum oo ubadka ka mid ahaaday milu xadi lunhayayn xadun milu xadi lunsayayni dheef markaa la mida laba dhadig dheeftay helaan ee ay markaa dhaxalka ka helaan yacni dheef la mida u sugnaatay kii labaa ee ubadka ka mida bimacnaa ubadku markuu waalidka dhaxlayo inankii iyo inantii waxay u kala helayaan saamiya laba saami inankii wuxuu helayaa qaadanayaa laba saami inan walibana waxay qaadanaysaa hal saami marka labada hablood intay qaadanayaan in la mida ayaa inanku qaadanaya fain kunna nisaa'an fawqa athnatayni falahunna huluha maa tarak fain kunna hadday ahaadaan ubadkii ama fain kunna hadday ahaadaan almawluudaatu hablaha la dhalay nisaa'an dumar keliya hadday ahaadaan oo inama aynay wehelin fawqa snatayni hablahaasoo fawqa snatayni laba ka badan oo ka siyaado ah falahunna waxaa yaga u sugnaaday hablaha jamaca ah ee yacni banaatulmeyti ahaaday hulusaa maa tarak waxa markaa meydku ka tegey ee xoolo ah saddex dalool marka loo qaybiyo laba dalool bay iyagu qaadanayaanoo u sugnaatay wa in kaanat hadday ahaatay tadhadigi waaxidatan mid qura oo aan mid kale labaynayn inamana ma jiraan hablo tacadudayna ma jiraan falaha nisfu inantaasi waxay yeelanaysaa kala badhow badh xoolaha nus bay qaadanaysaa waliabawayhi likulli waaxidin minhuma asudusu mima taraka in kaana lahu walad weli abaweyhi labadiisa aabbe waxaa u sugnaaday takhliib weeyaanoo aabbaha la khaalib yeelay aabbihii hooyadii baa laysku ladhay aabbihii hooyadii marka laysku qaaday baa aabbihii la khaalib yeelay lugatulcarab waxaa la isticmaalaa laba shay marka laysku lamaaneeyo mid baa la khaalib yeelaa qamarayn baa la yidhahdaa qoraxda dayaxa marka la sheegaayo labada dayaxa waxaa loo jeedaa qoraxda dayaxa cumarayn baa la yidhahdaa abuubakar iyo cumar marka laysku qaado abaweyn baa la yidhahdaa aabbaha iyo hooyada marka la ysku daro yacni marba sabab baa keensanaysa yacni kan la qaalib yeelaayo waayah weli abaweyhi labadiisa aabbe waxa u sugnaaday waxaa loo jeedaa aabbihii hooyadii waxa u sugnaaday likulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka midaba waxa u sugnaaday gaarnimadiisa assudusu lix meelood oo meel ahaan hal lixaad mimaa taraka xaaluu suduskaasi ahaaday kaa'inan mimaa tarak mid ka mida wuxuu ka tegey ee maal ah in kaana lahu walad waa haddii ubad u sugan yahay oo maydku ubad markaa walad dhexlaaya lab iyo kuu doonaba ha noqdee hadduu markaa ka tegey wuxuu yeelanayaan labada waarid mid walba sudus buu yeelanaya waa walad waaris ah walad wax dhexlaaya fa in lam yakun lahu waladun haddii wax ubadii aanu u sugnayn walad lugatulcarab waxaa lagu isticmaalaa yacni shakhsiga la dhala loogu isticmaalaa curfiga in loo yaqaanay caanbaxday waayadii dambe walad in inanka la yidhaahdo luqadii carbeed miday sidaa ku ahayd maaha aha qur'aankana mid saa loogu isticmaalay maaha walad waa facal bimacnaa mafcuul walad mawluud weeye waa mid la dhalay inanku waa walad inantuna waa walad yaa maittakhada allaahu min waladin wax ubada haba yaraatee ilaahay marnaba ma yeelan laa dakar walaa unha yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi lunhayayn awlaaddii maxay shamlinaysaa inama iyo hablaba hadda takhliib ma aha ashaalatan bay sidaa u tahay mid walba xaqiiqatan bay awlaad u yihiin yaa hablaha keliyi waa awlaad inamada keliyina waa awlaad iyagoo isku jiraana waa awlaad awlaaddu kuma gaar aha inamada keliya weladna inanka kuma gaar aha fain lam yakun lahu waladun haddii wax waladi aanu u sugnayn lab ha noqdo ama dhadig ha noqdeen waa walad waarisa loo jeedaa waxaynu ka ixtiraazayna waladaan waaris ahayn yacni maydkii waa tarmay habluu dhalay hablihii baa ubad dhalay iyadoo waalidkii noolyuhu dhinteen hablihii laakiin habluhu ubadkay dhaleen baa nool dee ma soo gelayso yani marka aayaddan ma soo gelisay in kaana lahu waladun iyo fain lam yakun lahu waladun waayo walad waarisa ma wadawul arxaam fain lam yakun lahu waladun haddii wax ubadi aanu u sugnayn waa walad waarisa loo jeedaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee ama waladulwalad ha noqdo waarisa yani markaa ha noqdo ama waladu sulbiba ha noqdee waladu sulbigu dhammaan waa dee markaysaa waaris walad saxiixa walad sharcigaan ujeedaa wa warisahu abawaahu weladan sharcahan baa jira weladaan sharcayn ma jiraan ya welad qadariya dee jira weladu zinuhu waa welad qadariya aabbihii wuxuu yahay aabbe qadariya waa u yahay laakiin aabbe sharci aanu ahayn aabbe sharciya ayaanu ahayn isagoo qadaran dhalay oo biyihiisii laga abuuray ayaanu haddana welad sharciya u ahayn oo sharcan dee awlaaddii dhexlaysay aanu noqonayn yacnii sharcanna aanu ku abtirsanayn inkastoo fuqahada qaarkood ay suuro markaysa markaa eh, yani markaa gaara ay ijtihaad gaara ka leeyihiin wa warisahu abawaahu faliummihi hulu wa warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aabbe bimacnaa aabbihii hooyadii ay dhaxlayaan faliummihi hulu hooyadii waxa u sugnaatay yacni waa hooyadii meydka waxa u sugnaaday ahulusu hulus baa u sugnaaday saddex daloolow dalool fa in kaana lahu ikhwatun hadday u sugan tahay walaalo ay u sugan yihiin lahuda damaa'irtani waxay u noqonaysaa meydkii bay u noqonaysaa way isagaa laga warramaya marka baabka dhaxalka aad joogto haddii lagu yidhahdo walaal haddii lagu yidhahdo zawj haddii la yidhaahdo markaysa markaa yacni markaa ubad dhammaan waxaa loo eegayaa un meydkaa loo eegaya waa inuu meydka ubadkiisii yahay waa inuu meydka walaalkii yahay waa inuu meydka markaa zawj ama zawjo u noqonayo yani waxa weeye tacaabiirta dhammaan la isticmaalayaa waa biictibaari ilmeyd waxaa loo eegaya un meydka fa in kaana lahu hadday u sugan tahay meydka ikhwatun walaala ay u sugan tahay faliummihi sudus hooyadii waxaa u sugnaatay hooyadii ayo waa meydka hooyadii assudusu hal lixaad baa u sugnaaday lix meelodow meel ahaan lix meelodow meel ahaan min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn yacni dhaxalka sidaa la dhaxlayaa ama fulinta dhaxalkaa la fulinayaa min bacdi wasiyatin waxay ahaanaysaa dardaaran dabadeed ya dardaaran dabadeed bay ahaanaysaa ama wa irsu man dukira maa dukira kaa la soo sheegay inuu intaa wax ku dhaxlayo min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed bay ahaato dardaarankaasoo yuusii bihaa uu ku dardaarmay meydku aw daynin aw qadaa'i daynin ama dayn marka la gudo dabadeed ayay ahaatay aabbaa'ukum aabbayaashiinna wa abnaa'ukum inamadiinna laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum aqrabu lakum nafca ayuhum kooda aqrabu ay huwa aqrabu u dhowaansha badan isagu lakum idinka idiin dhowaansha badan nafcan xagga marka waxtarka ma garanaysaa keebaa idiin waxtar badan garan maysaa ayuhum waxa bannaan culamada qaar ay mareen istifaamiye inay tahay qaarna waxay mareen mawsuula inay tahay ayuhum koodeebaa aqrabu lakum nafca waa marka istifaamka la maro ayuhum alladii huwa aqrabu lakum nafcan bay ka dhigan tahay marka mawsuulka la maro ka idiinku dhow xagga nafcigiiyo waxtarka ma garanaysaan ma aabbayaasha mise waa ubadka fariidatan min allah farada allahu dalika fariidatan ilaahay taa wuu faral yeelay arrinkaa waa faral yeelay oo waa gooyey fariido ayuu faral yeelay fariidadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan mar walba yahay waxaynu leenahay kaana walam yazal baynu tilmaamaynaa waa ahaa waa yahay waana ahaanayaa yacani weligii ka bixi maayo aayaddan iyo aayadda ka dambaysa waxay ku saabsan tahay dhaxalka ay ku saabsan tahay saddex aayadood oo suuraddan ku yimi oo laba labadan isku xiga ay yihiin midna aayadda suuradda ugu dambaysa ay tahay aayatu sayf waxa loo yaqaano aayatu sayf baa la yidhaha aayaddii xagaagee saddexdaa aayadood waxay ku soo degeen dhaxalka Eh, ularaamka ah, anfaal aakhirkeeda ayay ku sugan tahay wakada markaysaa markaa suuratu eh, axzaabna waa ku sugan tahay calaa kulli xaal yani ulraxaamka khilaaf baa ku jira madaahibta dhexdooda waa masala markaysa markaa mawdicu nadar weeye ha yeeshee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasallam ku soo arooray dhaxalka ayay culammadu markaysaga deliishadaan oo mawduucan hadday tahay alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa abqat alfaraa'idu faliawlaa rajulin dakarin yani marka xadiiska iyo axaadiista kale la midka ah ee qaarkood ay tilmaamayaan faralka waxa lagu dhexlaayo yani marka ama awowga ama ayeeyada ama yani markaysa marka ay waxyaalaha yeelanayaan adilada kale ayaa la isu geeyaa baabkanna waa fanni gaara bay dee iska noqdo faraa'id waa fanni gaaroo sidiisa loo diraaseeyo kutubtiisa gaarka a ah lehoo yani nadmi iyo nasriba yacni laga alifay innaguna daahirka aayadda ayaynu maraynaayo hadda markaysa markaa mawduucan yacni maadaamau mawduuc dee tafaasiil badan leeyahay yahay oo axkaam badan leeyahay axkaamtaas uma banbaxayno oo dee waxay markaa keensanaysaa intan yacni markaa majlis koobanna markaa mid lagu fahmaya ma aha mana yacni wakhti yacni badanna waa u baahanayaa masaa'il badanna waa leeyahay oo markaysa markaa fahamka yacni markaa qofkii aan wax hore uga baxsanayn yacni markaa intan kuma fahmi karo haddii markaysa markaa dhowr muxaadaro laga galo mid markaa intaa ku baxaya maaha aayaddani sabab bay lahayd laba sababood baa la soo weriyey mid waxay ku sugan tahay saxiixaynkay ku sugan tahay oo jaabir ibnu cabdilaahi alansaari ayaa xanuunsaday markuu jaabir ibnu cabdilaahi alansaari xanuunsaday ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar oo wada socdaa ayaa soo booqday way lugeeyeen lug bay ugu tageen marka jaabir ibnu cabdillaahi oo xanuunsanaya nebigu wuxuu la kulmay calayhi salaatu wasalaam jaabir ibnu cabdillaahi oo miir doorsan oo aan waxba kale ogayno suursan markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam biyuu ku weysaystay markuu biyihii ku weysaystay ayuu biyihii ku rushay biyihii weysadiisa ahaa yacni waxa weeye ayaa wax loo dhigay wax markii loo dhigay ayaa biyihii jidhka nebiga calayhi salaatu wasalaam soo maray uu ku tahaaro qaatay ayuu nebigu markaa ku rusheeyey markaasuu dabeedno markaysaga miiraabay waa miiraabo garashadiiyo miirka waa ku soo noqday jaabir wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maa ta'murunii an asnaca fii maalii yaa rasuula allah maxaad ii amraysaa xoolahayga inaan ku sameeyo xanuunka miisaanka lehe qabtay aawadii waxaabuu is yidhi waaba dhabtii dee dardaaran iyo xoolaha markaysaga markaas siduu u sadaqadaysan lahaa iyo waxyaalahaasuu hadda ka fikeraya xoolahayga maxaan ku sameeya markaasaa aayaddu soo degtay yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi ilunsayayn taasi waa sabab waxaana la yidhahdaa markaa ubad ma lahayn jaabir xanuunkii waa ka kacay waa ladnaaday muddo badan buu sii noolaa qiso labaad waxay tahay imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey jaabir laftiisaana laga warinayaa waxay qisadaasi tilmaamaysaa sacdu bnu rubayic ooridiisii ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam saxaabigii sacdu bnu rubayic odhan jiray ooridiisii ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam fa qaalat yaa rasuula allahi haataani ibnataa sacdi bnu rubayic qutila abuuhuma macaka fii uxudin shahiida waxay tihi rasuulka ilaahayow labadan hablood waa ilmo sacad sacd ibnu rubayic ayaa dhalay sacd ibnu rubayicna dagaalkii uxud ayaa markaa waxaa weeye la jirkaaga isagoo dagaalkaa ku jiraa ayaa lagu dilay isagoo shahiida wa inna cammahumaa akhada maalahumaa falam yadac lahumaa maala adeerkood baa xoolihii qaatay oo wax xoolaa ugama tegin hablaha adeerkood baa xoolihii qaatoo waxba ugama tegin walaa tunkaxaani ilaa walahumaa maalun lamana guursanayo iyagoo aan markaa xoolo lahayn iyagaan xoolo lahayn lama guursanaayo markay sidaa ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi yaqdi allaahu fii dalik ilaahay baa xukumi doona fa nasalat aayat almiraas aayadda dhaxalkaa soo degtay aayadda dhaxalka ayaa soo degtay fa arsala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilaa cammihima rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam cid buu u diray hablahan adeerkood buu ciduu diro u yidhi u yeedha waa loo yeedhay fa qaala markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acdi ibnatay sacdin ihulusayn labadan habloodee ilmo sacaad xoolaha marka saddex dalool loo qaybiyo laba dalool sii laba ahaan sii ulusaan acdi ibnatay sacdin ihulusayn wa ummahuma sumuna hooyadoodna waxaad siisaa siddeed meelood marka xoolaha loo qaybiyo meel ka mida ah, hal sideedaad sii hal sideedaad sii wamaa baqiya fahuwa lak wixii soo hadhaa adiga casab ahaan u qaadanaya yacni ahlufaral iyo yacni casaba isugu timi meeshu ahlufaralkaa la hormarinaya yaa sida aayadda aayaddadama aynu ku arki doonno zawjada oorida laga dhintay haddii markaa maydku ka tegay zawjku ka tegay wax ubada dee waxay yeelanaysaa sumun hal sideedaad bay yeelanaysaa sideed meeloodoo eh, meel ahaan bay yeelanaysaa haddii markaa zawjka ama ninka qabaa ee dhintay aanu wax ubada ka teginna rubuc bay yeelanaysaa afar meeloodoo meel ahaan dee hadda habluu ka tegoo laba hablood buu ka tegay mar hadduu ubad ka tegey sumun bay leedahay habluhuna waxay leeyihiin sulusaan bay leeyihiin masalada waxaa laga binaynaya afariyo labaatan baa laga binaynaya ya afariyo labaatan ayaa markaa laga binaynaya oo dee sulusaan iyo waxay isugu yimid sumun baa isugu yimid mar hadday isugu yimaadeen waxay ka asaxaysaa afariyo labaatan bay ka asaxaysaa marka afariyo labaatan madax laga dhigo afariyo labaatankaa madax marka saddex meelood loo qaybiyo laba daluul ahaan waxa iska leh labadan hablood baa iska leh yani sulusaanku waxay noqonaysaa lix iyo toban saddex meelood oo min sideeday noqonaysaa sideed sideed sideed marka sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa weeye yani sideed iyo sideed la ysu geeyaa sulusaan noqonayee lix iyo toban markaa qori markaa afar iyo labaatan loo qaybiyo lix iyo toban waxa yeeshay labadan hablood ayaa yeeshay islaantuna waxay leedahay sumun bay leedahay sumun ayaa markaa yani islaantuna leedahay zawjadu marka sideed meelood loo qaybiyona isku celi afar iyo labaatanka marka sideed meelood loo qaybiyo waxa weye waa saddex saddex siddeed lagu dhufta afar iyo labaatan noqonaya markay sidaas tahay saddex qorina waxay yeelatay yacni markaa hablaha hooyadood baa yeelatay oo zawjadii ah isu geey lix iyo tobankii iyo saddexda loo geeyey sagaal iyo toban bay isku noqonaysaa shanta qoriya hadhay casab ahaan ku qaado macnaha uu tilmaamaya xadiisku saas yadaa weeye sababnuzuulka haddaba maxaa ah bacdu ahlicilmi waxay yidhahan labada sababood oo laysku daraa sababunuzuulkay noqonayaan laa maanic min tacadud ilasbaab yacnii maanic diidayaa ma jiro asbaabtu inay tacadudaan yacnii aayad kelii waa yeelan kartaa laba sababood ama saddex sababood waa yeelan kartaa sabab keliyana waa yeelan kartaa saas aawadee bacdu ahlicilmi waxay yahan labada waxaa lagu xambaaraya inay sabab yihiin culamada qaar ba saa maray bacdu ahlicilmina waxay markaa arjaxeen in mid ahaan sababta laga dhigo culamada qaarkood waxay arjaxayaan yacni qisada ibnata sacdin inay sababtii inay tahay iyadu inay arjax tahay calaa kulli xaal laakiin sida saxiixa labaduba inay laba sababood yihiin ayaa markaysa marka arjaxa oo ay ku soo degeen culamada qaar laakiin waxay ka dhigayaan kaannahu in aayadda dambe ku soo degtay markaa tan kale ama cumuumka soo gudagashay laakiin laa maanica min tacadud ilasbaab ilaahay wuxuu inoo sheegayaa shaaniga ubadkeenna ku saabsan inuu ilaahay inoogu dardaarmayo oo dee dhaxalka iyo sida wax loogu qaybinayo xoolaha siday u kala helayaan baa aayadda laynoogu tilmaamaya ubadkii markay kulmaan oo lab dhadigba ay ka kooban yihiin waxay wax u qaybsanayaan lidakari mislu xadi alunhayayn saasay wax ku qaybsanayaan ya yacani ubadkii baan u jeedaa ubadkii maydku walaaluhuna waa la mido waynu arki doonaa iyaguna yani waxay wax ku qaybsanayaan yani awlaad ulmeyt lidakari milu xadi ilunsayayn markaa saamiya laba saami bay kala yeelanayaanoo inanku laba saami buu yeelanayaa inan walibana saami bay yeelanaysaa marka labada hablood labada saami ay yeelanayaan laba la mida ayaa halkii inanba yeelanaya haddii habluhu tacadudaan oo laba ama wax ka badan ay yihiin xoolaha waxay yeelanaya inamana aynay wehelin ay yihiin hablo keliya nisaa'an maxaa loo yidhi waxaa loo jeedaa faqad hablo keliya hadday yihiin oon wax inamiig uhelin ayna tacadudaan oo laba yihiin ama wax ka badan sulusaan bay yeelanayaan saddex meelood oo laba dalool ahaan bay yeelanayaan haddaba aayadda waxaa ku sugan fawqa sinatayni baa ku sugan culamada qaarkood waxay waasila yani waa masiida litawkiid culamada qaarna sideeday u daayeenoo waxaa labada markaa waxa ka badan loo nasgareeyey si aan loo moodin nasiibku inuu ziyaadayo haddii la odhan lahaa hadday laba noqdaan sulusaan bay yeelanayaan waxaa la moodi lahaa haddii ay ka bataan inay ka duwan yihiin marka waxaa laynoo caddeeyey haddayba laba ka badan yihiin xad kastaba ha la ekaadaan toban ha noqdaan ha ka bataan ha ka yaraadaan marba hadday laba ka badan yihiin sulusaan bay leeyihin laba hadday noqdaan ka warran laba hadday noqdaanna sulutaankay leeyihiin oo sulutaanka say ugu yeelanayaan yacni nasan wa qiyaasan mid walba nasan waa ku yeelanayaanoo xadiiskii markaa ibnataa sacdin ayaaba ku cad acti ibnatay sacdin isulusayn labada habloodee ilmo sacad sulutayn sii waa nasan ya qiyaasanna waa saas si laeegoo waxa markaa qiyaasanna ay ugu yeelanayaan laba weji baa markaysaga qiyaaska yacni mufasirku waa tilmaamayaae waxa weeye maadaama labadii habloodee ay walaalaha ahaayeen meydkaba ay sulusaan yeelanayaan nasan dee labadii u dhalay inay sulusaan yeeshaanna waa calaa sabiili awlaa waa calaa sabiili awlaa falahuma sulusaani mima tarak wuu qoraya jalaaldiin asuyuuti qiyaaska kale waxay tahay inantii qura ayaa la yidhi nisfi bay leedahay dee haddii markaa inantii quri nisfi leedahay labadii markaysaga inay yeeshaan sulusaan yeeshaanna waxay noqonaysaa iyaduna mid waxa weeye markaa iyaduna awlaa marka cala kulli xaal nasan wa qiyaasan mid walba yani waxay noqonaysaa labaduna waa la mid xikmada ku jirta fawqa in la sheegaana waxay tahay si aan loo moodin haddii tiradoodu badato oo ay laba ka bataan in nasiibkoodu siyaadaya si aan laysu mootin ayaa loo caddeeya tan nasan loogu sheegay wain kaanat waaxidatan falaha nisf haddii maydku inan keliya ka tego wax u kale aanu ka tegin kala badhow badh bay xoolaha leedahay inamama weheliyaan iyo hablatoonna waa keligeed wain kaanat waaxidatan falaha nisf labadii aabbihii hooyadii maxay yeelanayaan waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad waa walad waarisa aabbihii hooyadiina mid walba wuxuu leeyahay lix dalolow meel ahaan buu leeyihi lix dalolow dalool hallixaad buu leeyihi mid waliba waa haddii uu maydku ubad ka tegey walad waarisa hadduu ka tegey ya wuxuu markaa yeelanayaan mid walba sudus buu yeelanaya oo maxaa loo odhan waaye weli abawayhi sudusu maxaa loo odhan waaye ee likulli waaxidin minhumaa loo yidhi waxaa sidaa loo yidhi haddii la odhan lahaa weli sudusu la odhan lahaa waxaa la moodi lahaa inay suduska wada leeyihiin haddamaarta inay suduska wada leeyihiin ayaa la moodi lahaa marka waxa weeye yani waxaa geli lahaa ishkaal ya ishkaal baa geli lahaa marka saasaa loo nasgarayey likulli waaxidin minhuma asudus mid kastoo labadooda ka mida sudus baa u sugnaaday waa yahay fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi sulus haddii markaa ubad aanu lahayn maydku oo labadiisa aabbe ay dhaxal joojinayaan aabbihii hooyadii ay dhexal joojinayaan hooyadii waxay yeelanaysaa sulus ayay yeelanaysaa yacni saddex meeloodou meel ahaan bay marka isagaa yeelanaysaa xaalka caynkaasa yacni maydkii wax ubada kama tegin oo walad waarisa kama tegin mar labaadkana walaalo tacadudoo joogaana ma jiraan walaalo tacaduday oo joogaana ma jiraan sulus bay yeelanaysaa inta kalena aabbaha ayaa qaadanaya tacsiiban casab ahaan ku qaadanaya fa in kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii walaalo jamci u sugnaadeen meydka hooyadii waxaa u sugnaatay sudus baa u sugnaatay jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen horta nasan aayadda waxaa laynoogu sheegay walaalo jamac ah ikhwatun ayaa laynoogu sheegay walaalaha jamaci markay jiraan noocay doonaanba ha noqdaane ee meydka la walaalka ahi hooyadu waxay yeelanaysaa sudus bay yeelanaysa aabbuhuna inta kale ayuu markaysa markaa yeelanaya yacni yagii hooyadii bay markaa xajbu naqsi ku samaynayaan yacni xajbu nuqsaan bay ku samaynayaan yacni nasiibkii wax ka mid ay ka xijaabayaan haddana qaadan maayaane odaygay u dhicinayaan ya odayga dee howlo badan baa haystaa marka maadaama ay saa tahay odaygii bay markaa u dhicinayaan likownihim xajabuu wa xujibuu yacni yagii waa xijaabeen waana la xijaabay aabbaha sii xijaabay iyaga haddaba markaa ikhwa la sheegay akhawaanka ka waran jamaahiiru ahlilcilmi waxay mareen salafan wa khalafan labada walaalna inay la mid yihiin xukum ahaan oo iyaguna markaa waxa weeye yacni xajbu nuqsaanka inay ku samaynayaan oo haddii markaysaga markaas walaalahaasi ay jamac gaadhaan iyo hadday laba yihiinba haddayba tacadudaan oo midh ka badan yihiin xukunkaas waa ka imanaya fain kaana lahu ikhwatun falyummihi sudus oo uga imanaya wuxuu uga imanayaa culammada qaarkood waxay qabaan aqaluljamcigu inuu yahayba laba jumhuurku waxay qabaan aqaluljamcigu waa saddex laakiin ahlucilmiga qaarkood oo imaam maalik ka mid yahay waxay leeyihiin aqaluljamcigu marka horeba waa labay leeyihin aqalu macna aljamci fi lmushtahiri lisnaani fii ra'yi alimaami alximyari saaxibumaraaqib ka alfiyadiisa ku odhanay yani macno jamaac waxa ugu yar waa laba fii ra'yi limaami lximyari imaamkii reer ximyar siduu isagu qaba madhabkiisu yahay imaamka reer ximyar waa imaam maalik imaam maalik waa la ysku waafaqsan yahay mawaadicda qaarkood iyadoo laba la sheegaayo siiqo jamac in loo isticmaalay ya wa kunnaa lixukmihim shaahidiin yacni xukunkii sulaymaan iyo xukunkii daawuud baa la sheegay haddana lixukmihim baa ilaahay yidhi fain kaana lahu ikhwatun jumhuuru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay mareen labaduna inay la mid yihiinoo markaysaa ikhwadaas yani ikhwadii noqonayaan marka walaaluhu hadday tacadudaan laba ha noqdaan ama ha ka bataane waxay noqonaysaa hooyadu inay sudus yeelanayso min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn yani markaa ansibada waxa saa loo qaybinayaa marka laga fuliyo dardaaranka iyo deyntaba laga bixiyo ya waxaana horaynaya deynta horaynaysa yani maydku markuu dhinto marka ugu horraysa waa laga tajhiizinaya waa laga diyaarinayaa xoolihiis ayaa laga diyaarinaya ma yani marka dambe waxaa haddana laga bixinaya deyntii baa laga bixinaya deyntu wasiyada waa ka horraysaa dhaxalkana waa ka horraysa ya haddaba maxaa loo hormariyey wasiyada min bacdi wasiyatin yuusii biha aw deyn culammadu waxay yidhaahdeen bilijmaac deyntaa horraysaoo la hormarinaya waa ijmaacu ahlicilmi culammadoo dhan baa isku waafaqsan mukhaalif ma leh haddaba waxaa loo hormariyey wasiyada si dadku dardaaranka aynay u fudaydsan oo maadaama markaysaga wuxuu ku tabarrucay ay tahay oo waxaan muqaabil lahayn ay tahay ee isagu meydku ku tabarucay oo ku dardaarmay inay dadku sahashadaan baa laga yaabaa oo dardaarankii fulin waayaan marka muhimmadda uu leeyahay baa lagu baraarujinaya iyo inaan laga tegin sidaasaa loo hormariyaye maaha deynka inay ka horraysa deynkaa horreeya waa tambiih laynagu baraarujinaayo si aan looga tegin wasiyada iyo uh, dardaaranka fulinta la fulinaya si aan looga tegin ayaa loo hormariyey laakiin culammadu waxay dhammaan ku ijmaacsan yihiin in daynta la hormarinayo gudista la gudaayo ee daynta laga bixinayo markaysaga maydka walow xoolaha yaanan waxbaba ka soo hadhinbe halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk